alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi sala allahu alayhi wacala aalihi wasaxbihi wasalam waxaynu ku jiray kitaabu alaaq oo masaladii ku saabsanayd axaadiis dhowrobu sheekhu inoo keeno ku saabsan alaaq halaath maratan waaxida hadduu israaciyo oo u idhaahdo anta anti calaya aaliqu halaaa saddex baad iga tahay kaanat taqacu calaa cahdi rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam waaxidatan mid un bay ku dhici jirto waktiga abubakarna saas oo kale cumar waktigiisii radia allahu canhum ayaa laba sano isna saaso kale ku socodsiiyey lakiin markii uu arkay dadku inay iska sahashanayaan oo halkay odhan lahaa maala markuu qofku furayo odhan lahaa anti aaliqun oo odhan lahaa ayuu saddexdiiba israacinaya way xuiska ogyahay inaanay saddexdaasi aanay de wada dhacaynin ee dee inu rajca soo kala dhex gasho ay tahay markuu haddana saas kale dabeetna cumar taziir tacziiroo kale uga dhigay oo ku adkeeyo ka ku socodsiinaba in annaasa qad istacjaluu fii amrin kaanat lahum fiihi anaatun falow amdaynaahu calayhim faamdaahu calayhi marka uu ku dabeetna markaa culimadii hadaba maslada way ku qaybsameenoo culimada intooda badan oo madaahibti afartan inay ku jiraan ayaa waxay dhan dalaaq halaaث saddexdiiba way israacayaan rajca bay soo kala dhexgelina culimada qeyb kamida ku adkaysatay oo yihi mn maadaama ay tacziir tahay masladani sharci ahaan sidii nebigeen alayh الsalaatu wasalaam noqonaysaa oo qowlkaasaa sax wallahu aclam koley madhabka dee shaaficiyada be aad qaadataan waad kuso martee baan kule ay badan waxaa laakiin aada moodaa daliilka inay u dhowdahay maadaama xadiiskii nabigu alay sla sl alkan sariix uu ku yahy waliba dhowr xadiis aynu hayno markaa eh, qaarkood dacfi baha ku jira lakin de axaadiis saxiix ay tahay in dalaaq thalaat uu ku dhacayo oo ilahayna wuxu uhi aطalaaqu maratan hadduu laakiin se qof yidhaahdo dalaaqu halaath waa saddex wuu israacayaa matalan dowladda meeshaa joogka ka talinaysa ay qowl ka qaadatay dee taasaa lagu soconayaa ama lala yaabi maayo waa masalo fiqigahoo de culimadu ay ku kala tegi karaan oo mid waliba wijhatu nather wajhatu nather uu leeyahy ama wijhatu nather uu leeyahy waxaynu haynaa abu rukana oo umu furay inii dalaqtuha halaaa markaasaa ka muuqata waa saddexuu israaciyey waayo hadday dee maa-in ahaan lahayd falaa taxilu lahu xataa tankixa zawjan gayrahubaa meesha taalla qaala qad calimtu raajichaa waan ogaaday waan ogahaye soo cesho inaad saddexdiiba israacisa waan ogahay ayuu ku yuri ala sla slam xadiiska wain kaana fihi dacfun dalaqa rukaanatu fi majlisin waaxidin halaaan markaa riwaayaddan daba sii caddaysay ee hal mar buu wada furay faxazina calayha wuu ka murugoodayo faqaala lahu rasuulu lahi sala la alay slam fainaha waaxida wa fii sanadi hiba ibnu isxaaq wa fiihi maqaal markuu sheekhu maqaal waxay kutusaysaa dacfigaasi inaanu sii darnayn haddii ciladu intaasun ay tahay haddii ciladu intaasun ay tahay iskabi karayaan waxaan ihi wallahi ma aradtu biha ilaa waaxidatan faradaha ilayhi nabiyu salى اllahu alayh wasalam oo nebigu u celiyo waxaa kalen so argn xadiiskan tilmaamaya dalaaq iyo nikaaxa iyo rajcaduba inaanay kaftan gelaynin oo qof isagoo xaaskiisii la kaftamay hadduu ku dhahdo waan ku furay hadday doonaan riwaayadba hamatalayaan sida imika qaar badan sameeyaan ya way ka furmaysaa wayhe hadduu nin kale ku idhaahdo inantaydan ku siiyey iyadiina aqbasho isna uu aqbalo oo idha wan dee kaftamayo ciyaar bay naga ahayd brank bayna ujeedna <laughs> kamaa yaquuluun say leeyihiin markaan adeer hawshaasi way dhawaatee dee nabadgelyo weyaan saasay kudhintay hawshaasi hadduu isadkeeyada ninkii wey alcitaaq baa kusoo biiray saas oo kale halka riwaayadda kale xadiiska alطalaaq walcitaaqu wanikaax oo hadduu addoonka idha waan ku xoreeyey oo haddana may ma soconayso waxaa kaloo nabigu yuri alayه الsلatu slaam wain kana fihi ضacfu laa yajuuzu allacibu fi ثalaaثi الطلاaq والنikax والctaaq faman qaalahuna faqad wajabna wajab macneed waa maxay waa habatna wey way sugnaadeen oo wajaba uu dhacay wey shaygaasi saasuu ku soconaya وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تكلم متفق عليه xadيثkaasi ka bilaabi doona وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم qال wuxuu uhi إن الlaha alle تجاaوزa wuxuu ka dhaafay can umatي ummadayda maa shay buu ka dhaafay xadaثat bihi ay ugu sheekayso أنfusuhaa nafteedu ay ugu sheekayso oo qalbi ahaan uu ugu fikiro weeyaan maa lam tacmal intaanay samaynin naftaasi aw takalam amba aanay ku hadal muttafaqun caleyh wa can ibni cabaas radi allahu canhuma can inabiyi salى allahu alayh wasalam qala wuxu uhi ina allaha alle wadaca wuxuu ka dhaafay ka dejiyey can ummatii ummadayda alkhaطa wixii ay ku gafaan ee aanay u kasin iyo wanisyaan ilowshiyaha iyo wamaa shaygii ustukrihu calayhi lagu qasbo ee lagu dirqiyo iyagoon raalli ka ahayn rawahu ibn maaja wاlxaakim waqaala abu xaatim wuxu uhi laa yahbut ma sugna wey labadan xadiis xadiiskaa hore xadiiska dambe laftigiisa culimo badan baa tilmaamay inuu sugan yaha xasana ku sheegee aayaadkana wa waafaqsan yihiin rabbana laa tuaakhidna in nasiina aw iyo aayaddii kale ilaa man ukriha waqalbuhu muطmainu biliimaan way iswaafaqsayn marka xadiiskan hore wuxuu tilmaamaya ilaahay ummadda siduu ugu naxariistay qofkii hadduu shay xun ku fikiro maalan ka soo qaad oo qalbiyan ugu fikiro inuu ku hadlo hadana aanu ku hadal amaba uu ku fikiro inuu xaaskiisu furo oo qalbiga wuxuu ku sheekeeyey iska fur gabadha waana halka maka hadda sheeku qaadanaya laakiin hadalkii kumu dhawaaqin fikirkaa uu ku fikiray ee qalbi ahaan uu ugu fikiray haweenaydii kaga furmi mayso waayo nebigu wuxu uhi alay sla sl ilahay ba umadayda ka dhaafay oo waxay nafteeda ugu sheekayso intaanay sameynin samaynin baanay ku hadal ilaahay baa subxana wa tacala ka dhaafay aayaadka laga fahmayo inay qofka aan laga dhaafaynina waxaa lagu tilmaamayaa wixii qofku intuu cazimo iyo go-aan ku qaato uu dadaal ku bixiyo ee aanu markaa maalan allahu mustaaan aanay u suurto gelin oo tusaalahaan qof abaan wax soo xadis yidhi aba soo samay buu is dadaal buu ku bixiyey oo ii suurto geli weyday albaabadii oo xidhan wixii buu kusoo baxay isagoo doonaya isagu inu wax sameeyo ama uu meeshaa xado ama albaabkii u garaaco u jeejabiyey waxba u suurtageli waayeen uu iska tegey dambi ma loo qoraya kamisana loo qorayo ya waa loo qoraya isaga horana waa soo tilmaamay maxaa caddaynaya in loo qorayo ya a ah. daliil baan doonaya daliil inuu dadaal sameeyey la isku hayo haye haye dee camalku haya waa qaadashay inuu waxxado weeyaan imika waxaa muu xadin ficilkii muu samayn ku bixiyey mooyaane haye ya barak allahu fik xadiiskaasa u daliila ya rasulku muxu uri alay slat slam xadiiskii uu warinayay saxaabigii la odhan jiray abu bakra nufeyc bn xarith ida altaqa lmuslimaani bisayfayhima falqaatilu walmaqtulu fi nnaar qultu ya rasuul allah hada alqaatil fama bal maqtuul qaala inahu kana xariisan calaa qatli saaxibihi rasulku muxu labada qof ee muslimiinta hadday seef iska hor keenaan ka wax dilay kala dilaba waa ahlu naar markaa waxaa nagu uhi nufeyc bn xaris saxaabigaasi rasuul allow kani waa alqaatil waan gartay warkiisa isagu dee dembi buu galo nin baabuu dilay qof muslina buu dilay ee miskiinkan inta la dilay weliba haddana naar gale waa baxay ma rasulku uri ala slat isaga laftigiisu dee teellan buu dhigan seeftu ma ka hor dhacdee kan dilunbu isaga laftigiisu islahaa xariisan tii markaa wuu dadaalaya soo naar buu ku galay hadda ficilkiina muu samayn inuu qofkii dilo ee way u suurtagel wey taa waa la aayadda waxaad soo qabataan ka horeysa amana rasuulu ya hal qof sheeg hal qof oo kaliya walilahi ma fi الsamaawaati wama fi اlardi wain tubduu ma fi anfusikum aw tukfuuhu yuxaasibkum bih اllah fayakfiru liman yashaau wayucadibu man yashaa ayadda maxaa laga fahmaya walilahi mulku samaawaati walilahi ma fi الsamaawaati wama fi اlard wain tubduu maa fii anfusikum haddaad muujisaan ood ficil ahaan iyo hadal ahaan u muujisaan aw tukfuuhu amba aada qarsataan yuxaasibkum bihi illah ilahay wa idinku xisaabinaya fayaqfiru liman yashaau wayacdi man yashaa aayaddaasi markay soo degtay asxaabta aad bay uga warwareen sida xadiiska saxiixa ku sugan oo waxay idhahdeen dee werwel bay arrintaasi ku keentay ilan qofku wax kastoo ku fikiro qalbigiisa shaydanku maruu qalbigiisa wax kale kusoo tuuraya dabeedna ma waxaad doonaysaan bui qoladii idinka horreysay ahlukitaabku say yidhaahdeen samicnaa wa casaynaa inaad tirahdaan waxaad tirahdaan samicnaa wa aطacnaa markaa ilahi u soo dejiya amana rasuulu bima unzila ilayhi aayadka dambe markaa dabeetana waxaa ku jirta rabbanaa laa tuaakhidna in nasiina aw akhطa'na waana laga dhaafay xadiiskan u caddaynaya laakiin waxay in badan oo culimada ka mid yihahdeen aayaddu mansuuk ma aha laakiin waa mukhasasa waa la oo weli waxay baaqi kusii tahay aayaddu waayo slafku in badan oo eh, kamida taksiiska matala shay caam ahaabaa ayaa la khasisaya aayad khaas yeeleysaa soo degeysa waa naski ku tilmaami jira lakin xukunka weli baaqi wuxuu ku yahay ka aynu sheegayna ku fikray ee ficil ahaan u dadaalay lakin ay u suurtogeli weyday ayaa lagu fasiraya wixii lagu qasbanaa dee karaahiyada wixii markaa istikraaha isagoo lagu qasbeen raalli ku ahayn loo qaban maayo wixii aan ahayn ictidaa cala alkeyr cid kale inuu ku xadgudbayo taa laftigeeda oo haddii la dhahdo adaa lagu dilaya haddaad qofkaa dili weydo uma banaano qofkaa kale inuu dilo waayo laba nafood baa mun go-aya soo maaha tihiisii waa inay ay godo aayaddaa kusa aayaddan eh, hore ee eh, إلا man ukriha waqalbuhu مطمئن biliimaan camaar bin yaasir bay kuso degtay baa culimo ba mufasirta ka mida oo waa sidii loo ciqaabayey ayuu yihi rasuul allaw hadallada qaar baan ku hadlay bu ihi adiga ay wax aan kaaga sheegaya markaa ku noqon badan buu gelaya xadiiskana waa caam lakin sheekh imika muxuu usoo qaatay wuxuu dhais yidhi heblaayoy kaalay dheh bu is su heblaayoy waad furantahy marka maxaa ku jira halka khada khada waa maxay waxaanu qofku u qasdin weeyaan amba ficilka laftigiisaan u qasdin iyo hadalka ambaba dee cid kalu mooday amba markaa ficilkaba umu qasdine waaba dee awooddiisa ka baxdayba oo tusaalahaan qof baa imika dhagax buu tuuray oo gaal buu ku tuurayey amba rasaas buu riday gaal buu ku ridayey muslim bay ku dhacay uman uqastiin muslimkaa waa khadaa soo maha ambaba gaal buu moodayeybo muslim buu noqday wa khata markaa ficilka wuu qastiye markaa xaladdan iyada mar aanu ficilka uqastiin baa jirto oo qorigii iska sitaaba ka fakadayba isagu mabuu markaa jeedin ama dhagax weyn buu sidayo isagoo dhagxii la socdoo la orday ayuu dhagaxiiba ka siibtay isagoon isagu awood ba lahayn xaaladdan iyada marna dhagaxa wuu qasdiya lakin umuu qastiin shayga laftiisa ee cid kale u moodayo o kale labadiiba markaa loo qabanaya hadduu isagoo isilowsan ku hadlana loo qaban maayo haddaba khadab markaa waa saas istikraaha haddii qof inta xabad lagu qabtanana fur gabadhada xaaskaaga fur dabeetana de dhibaato la gaadhsiinayo amba la dilayo waa furan waan furay kama furna gabadhaas sababto waa maxay dee meeshii qasab baa jira in allaha tajaawaza can ummatii rasuulku alayh salatu salaam marar badan dee ummaddiisa isagaa isku dhismeynaya taasina waxay kutusaysaa in ummaddani ay fadli badan tahay nebigii ugu fadliga badnaa maadaama ilahay soo diray kuntum khayra ummatin urijat linaas ma waa caam iyadunao waa ism usul waa mafcuul bihi markaa imika in allaha tajaawaza can ummatihi ma ayuu ka dhaafay xadaثat bihi anfusuha ma lam tacmal aw tatakalam lakin hadday dee ku hadasho qofkii wixii uu ku hadlo naftii amba uu sameeyo ficil ahaan u sameeyo waa loo qabanayaa weeye وعن بن عabاس رضي الله عنهma qال wuxu uhi إdا xarama erga wadcna wadc asalkiisu waajibka waxa kale wuxuu ka dhigan yahay waajibka wax qofka jirhkiisa la saaray oo kale dee mukalaf waa tan leeyihi waa takliif marka shaygii laga cafiye laga dhaafana wadca waa bimacnaa asqada uu ka daayay oo kale weya can umati alkhaطأ والنisyaan wma stukrihu عalayh وعن بن عabاس رضي الله عنهma qال وxu uhi إdا xarama امرأatahu hadduu iska xaaraam yeelo haweeneydiisii laysa bshayin waxba maaha وqال wuxu uhi لqad kana lakum waxaa idinku sugan fي rasuuli الlah rasuulkii alleh uswaة xasنة kudaysho wanaagsan rawah الbخarي wlmsلم إda xarama الrajulu hadduu iska xaaraam yeelo عalayhi imrأatahu عalayhi isagu iska xaaraam yeelo imrأata haweeneydiisa hadduu iska xaaraam yeelo fahiy yamiinu dhaar weeyi yukafiruhaa uu ka kafaaro gudanaya masale kaluu sheeku gale markaa ah hadduu qofku xaaskiisa ku idhaahdo anta calaya xaraam xaaraan baad iga tahy hal huwa طalaaq am laa ma furniin ba aha mise ma aha markaa waxay u uu sheegaya inaanay furnin ahayn ee ay noqon laysa bishay macneedu waa maxay laysa bialaaqin ma ninkaasi gabadhaasi kama furna xaaraan baad iga tahay hadduu idhaahdo waxaana u daliila alla subxaana watacaala wuxuu yihi subxana watacala markuu sheegayay rasuulka ya ayuha nabiyu lima tuxarimu ma axala lak waxa ilaahay kuu xalaaleeyey maxaad iskaga xaaraam yeelaysa tabtaqii mardaata aswaajik markaa rasulkuna alay isalaatu wasalaam dhaar wuxuu ku maray xadiis kalena inkastooba sidaas inoo soo socotay yadu adu almuhim waxa weyaan rasuulka alayh isalatu wasalaam kudaysho wanagsan idinku sugan tahay oo rasuulkuba markii uu ka dhaartay haweenkiisii bi uu ka dhaartay bil uu ka dhaartay dee markay bishii dhamaatay isagu u fuliyey haddii markaa iyadoon bishii dhammaan kasoo qaadintii hadduu xadiday waxaynu ukala qaadaynaa xaaraan baad iga tahay buuhi wax cayimamumu sheegin kafaaratyamiin ba qofkaa lagu yeelanay halkii dhaarta oo dee tobankii miskiin iyo quudkoodii iyo xoreyntii taas hadduu ka riwaayo soonkii hadduu de kafaaratyamiinki laakiin dalaaq noqon mayso arrintaasi dihaarna noqon mayso wax kalena noqon mayso hadduu muddo cayima dhaarto oo idhaahdo bil baad xaaraan iga tahay uu ku idhaahdo haddii bishii oo dhammaan uu ka noqdo qadiyadda dee kafaaratulyamiin baa lagu yeelanaya hadduu bishii sidii ku dhamaystirana waxba lagu yeelan maayo oo rasulku ala sala slam bishaa markuu ka dhaartay markay sagaal iyo labaatan bishii dhamaadeen ayuu soo noqday dabeetna waxay rasul allo bil baad daaratay suu ihi bishu sagaal iyo labaatan iyo soddonba way noqota waakii xadiiska ay ku jirto an بn cabaas radi alahu anuma qal wu ida xarama imraatu hadduu iska xaaraam yeelo haweenadiisa laysa bishayin waxba maaha ay laysa bidalaq markaa wey o qal wuxu laqad kana laka fi rasuuli lahi uswatun xasana aayaddu da waa caa marka hore oo sheeku wuxuu usoo qaatay cabdillahi bn cabaas rasuulku ficilkii u sameeyey dee kaga dayda idinkuna ila waa caamay laqad kana lakum fi rasuuli illahi uswatun xasana marka kalena ayaddu waxay tilmaamaysaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay waajib tahay in lagu daydo si guud walow waqtiyada qaarkood dee meelaha qaarkood sunno kudeeshadaasi ha noqoto iyo faa'iidada laga helayo liman kana yarju llah walyawm اlakir uswatun xasana halkaana waxa laga qaadanaya qofka bani aadamki kama maarmo cidu ku daydowna kulle cidun bu isku ekeysiya bani aadamka marka mar hadduu cidun isku ekeysiyo cid ku daynayo allahu lmustacaan dee rasuulkii ilaahay baa ajir laga helaya waajib bay tahy walimuslim ida xarama rajul caleyhi imraatah fahiya yamiinu mukafiraha uu ka kafaara gudanayay wacan caysa radi allahu canha ana bnat aljawn gabadhii la odhan jiray ibnat aljawn lama udkilat markii loo soo geliyey calaa rasuuli اlahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka wadanaa minha uu usoo dhowaaday qaalat waxay tihi acuudu biاllahi minka acuudu biاllahi ilahay baan kaa magan gelaya minka adiga qaala wuxu laqad cudti bicadiimin waxaad magan gashay bicadiimin mid weyne ilxaqi haleel biahliki ehelkaagii reerkiini utag rawahu lbukhaariyu xadiiskana waynu soo maray isagoo intan kadu ka duwan wa gabadhii eh, camrata bint xumsum lo odhan jiray ee rasuulka alayh isalatu salaam ilahay ka magan gashay marka aminka wejigu sheekh u soo qaatay waa maxay dalaaqa muxuu ugu keenay ereygan ereyada kinaayada alfaad lkinaayaat ya wa takunu dalaaqan bixasabi niya qofkii de hawshan sameeyey niyaddu uga jeedaba isagu noqonaysa markaa rasulku markuu leeyay ilxaqi balik ay anti aaliqun weya saasaad ku furanta oo saas kusii daaya marka lafdigan oo kale iyo alfaada lamidka ahi ee labadaba ixtimaasha aalaaq ah, ayr alaaq ixtimaasha ah, waxaa leeyahy maxaad adigu aad uga jeeday وعن jaaبir رضي الله عنه qال qala rasuul الlahi slى الlaه عليه وsلم rasulku uhi laa طلاqa إlaa baعda نikaaxin laa طalaaqa furniin ma jiro ilaa baعda nikaaxin guur kadib mooyaane walaa cidqa xoroynina ma jirto ilaa baعda milkin lahaansho kadib mooyaane marka qofki wixii yeesho u gacanta ku dhigo rawahu abu yعlى وصaxaxahu الxaakimu wa huwa macluul wuu cilaysan yihi و أkraja بن majة عan الmiswr بn mkrma bn mkrma milah oo kale u ka soo wariyey ibnu maaja wa isnaadu xasan lakinahu macluulun ayda isaga laftiisu haddana u marka labadan xadiis marka laisku geeyana wallahu aclam waxaad mooddaa inay xadiis isleeyihiin xasan eh macruhun sheegayaana waa arday baa waxay weydiinay maalinta dhaweyto xadiiskan matalan leeyahay waa daciif haddana macihiisu waa saxiix marka jawaabtu waxay tahay inkastoo markaa ada anu shegay lakin haddana si caabisa inu fahamno de xadiiska waxaa la midkan ah, waa talaa daciifu mabnan saxiixu macnan soomaa maqal maxaa daciifu mabnan wa saxiixu macnan xagga binaaga marka la eego siduu xadiiska sanadkiisi baa lagu marka le waa daciif laleeyahay dee waxaa la shuruuddii baa loo eegay xadiiska saxiixa soo shuruud baa ya awalha صaxiix wahuwa mutasl isnaaduhu walam yushad aw yacl yarwihi cadl daabiط can milihi muctamad fi dabdihi wa naqlihi markaa waa inuu shantii shardi laga helo ya hamsata shuruud shantaa shardi haddii mid kamida laga waayo muxuu noqonaya xadiisku kasoo qaad markaa xadiiskiiyo masaladu ka hadlaya ay masale saxiixo saxa ay tahay ayaa laakiin shuruuddii markii loo eegay muxuu noqday xadiis daciifa ah marka maxaa la odhanayaa xagga dhismihiisa xadiisku marka la eego waa daciifu mabnan laakiin macnaha uu tilmaamayo waa saxiix oo daliil kaloo ka baxsan baa tilmaamaya weyaan aayad kalea shee aayad baa sheegaysay amba xadiis kaloo saxiixa tilmaamayey waa sidaa marka lo macnihiisu waa saxiix ila shuruud culimadu dhegaan ubaa la eegaya kasoo qaad xadiiskiio sa marka la eego sai macnihiisu saxiix yahay ayaa nin kadaaba ku jira miyaa aqbalaya amba waa munqadic xadiiskii oo sanadkii baa kala go-hay marka waa l xadiisku xaggaa waa ka daciife lakin macnihiisu waa saxiix macnihiisu waa saxiix ma maxay aayad kale amba aayad amba xadiis kale ayaa amba usuul kale ayuu soo gudagelay oo saas weeyaan warkaa ma fahamta haddaba nin baan gabadh gabadh aanu qabin bu waan ku furay waa laqwi waxba kama jiraan laa alaaqa ilaa bacda nikaax ma isagaa qabo maxaa muxuu furay marka way bal waxaad ka soo jawaabtaan culimadu weydiisaan wuxuu yihi haddii aan ku guursado waad iga furanta kadibna wuu guursaday kadibna waabuu guursaday ma ka furmaysaa mise ka furmi mayso mise saasoo ega lakin imika isagoo aan iyadiiba qabin dha waan ku furay waxba kama soconay hadduu addoon aanu lahayn addoon isagoo aanu markaa de addoonkaa lahayn ilaahay baa waxle marka hore uu isagu hahdo waan ku xoreeyey waa leey adiga adigu mulkiga mise bale adigu cidda mulkiga lahayd baa xoreyn karaysa hadduu idhah waan iibsaday sida abubakar oo kale ilan rag mulcag siiyey markaa isagaa mulkiyey weyaan waa isagay kusoo wareegtay lakin mulk ma soconay kaasi qaala rasuulu lahi sala allahu alay slam la طalqa ila bacda ila bacda nikaaxin walaa milkin lahaansho an camr بن shucayb o an بن bn shucaybi ereygaa bino horta haddii laba calam uu kala dhex galo siday yidhahdaan qolada iblaago culimadu bino alifka waa laga daaya ya ah. can cabdiraxmaan ibn abi bakr ayaa la odhanaya matalan laakin can cabdiraxmaan bino abubakr baa marka la odhanaya marka abida laga tago hadduu markaa laba calam kala dhex galo hamsada waa laga daaya laba calama maay laba mago calam iminka camar iyo shucayb soo maha ibnu lama ohanay maaa la odhanaya bini baa la ohanaya araka xarakadiisuna ku xidhnaanaysaa kolba wicidda ka horeysa iminka an camar soo muxuu noqonayaa bini buu noqonaya oo laba sl can camr bni shucaybin can abihi can jadihi qaal qaala rasuulu lahi salى اllahu alay nadra nadru ma ahane ina aadan bani aadamka weya rag iyo dumarku doona ha noqdee fii maa laa yamliku waxaanu aanu lahayn aanu mulkiynin walaa cidqa xoreynumay ahaanin lahu isaga ay libni aadam fii maa laa yamliku wixii aanu haysanin ama lahayn walaa dalaaqa lahu furnino uma ahaanin fii maa laa yamliku ay fii man laa yamliku markaa ilan maada waxay noqonaysaa markaa bimacna mane cid aanu mulkiyin mehersanin iyadana furin uguma ahaanin akrajahu abu daawud watirmidiy wasaxaxu wa nuqila can lbukhaariyi bukhaari waxaa laga soo raray annahu asaxu maa warada fiihi annahu e hada alxadiis asaxu maa warada fiihi waa waxa u saxiixsana kusoo raray xadiiskana waa xasan ama waa saxiix markuu leeyahay asaxu maa jaa fi lbaabi markuu leeyahay sheekh ad or culimadu iyagoo sidaa waxay ujeedaan mawduucu ka warramaya mawduuca imika soo xadiis hore soo marin xadiiska la macnaa ya iyo xadiiskan marka la eego haadaa asaxu weeyaan marka xadiiska ugu saxiixsan waxaa dhici karta inuu daciifiya isaga laftiisu asax marka hadda aragto waa isbarbarnidi ku jira soo marka kan iyo kan la eego baabka cidda kusoo arortay isagaaba lagu qaati waya marka lakin imika da waa saxiix laa nadra libni aadam fi ma laa yamliku intaasoo xadiis oo saxiixa tilmaamayo qofku waxaanu bulkiinba nader kuma geli karo nader waxaan ku galay fooqa inaan sadaqadhayso ya de n foo naderkaasi ma soconayo waayo maba laha isagu waxaan nader ku galay buu yihi inaan xoreeyo inuu hebelkaasi uu xor yahay maba lahaba isagu ma soconayo markaa naderkaasi <clears throat> wuxuu sheku imka alkan qaatay walaa talaqa lahu fi ma laa yamliku cidda aanu isaguba mulkiin dee ma furi hadduu furana waxba kama jira wey wa can caiشha radi allahu canha can nabiyi salى اlahu alay slm qal wuxu ui rufica alqalamu qalimka waa laga qaaday can salaasatin saddex baa laga qaaday qalimka can inaybi kii hurday baa laga qaaday xataa yastayqida ilaa uu soo baraarugayo soo toosiyo o can isaqiiri kii yaraa baa laga qaaday xataa yakbura ilaa uu ka weynaanayo wa can ilmajnuuni kii waalnaa baa laga qaaday xataa yacqila ilaa wax ka garanayo aw yafiiqa amba uu soo noqonayo yafiiq waa isla macna markaa xataa yacqila aw yafiiqa labada ereyo raawiga waa laga yaaba inuu shekiyosi taas layidhi mise taa markaa xataa yafiiq afaaqa can ilghaybuuba waa tiradaa wuxuu kasoo miiraabay koomadii uu qofku ku jiray afaaqa falamaa afaaqa qaala subxaanaka tubtu ilayk aw yfiq rawahu axmed wlarbacatu ila tirmidiya wasaxaxu lxaakim xadiiskana wuxuu tilmaamayaa qofkii hurday in laga qaaday qalimka iyo labadan kaleba hadii uu markaa wax furo nin baa isagoo hurda oo dadkiina ay maqlayaan islaantiisina ay halkan joogtay maqlayso ayuu hi heblaaye way iga furan tahay waxba ka socdee waxba lagama qoriyaba shar iyo khayr midnaba lagama qoro shar iyo khayr midnaba laga ka waran hadduu isagu isgamaarinayo <laughs> taasi waa masale kale <laughs> dakhtar baa loogu hurda dakhtar baa loogu heri dooraablaaye eh, lakin hadduu isagoo hurda ku riyooday waaba isku yar cadhays dhaayaro markii hore mala ku seexdayba marka waxba lagama qoriyo kaas oo can istakiiri xataa yakbura haddaba waa yahay ka yar furniinkiisa ka waa nin mayiisa wax kala soocaya ka soo qaad inuu afariyo toban jir aan qangaarin uu yahay waa loo guuriyey wuxuu yihi waa iiga furantay heblaaye ya taana waa waa shaqo guri iyadana waa camal lmanzil tii horena soo kuma ti horena soo midin hayn way wacan ilmajnuuni xataa yacqil isaga kaa waalan maba tirsana wixiisu isna hadduu haa waa furay waxba kama soconeen away fiq arajcatu ba halkaa waxaan ka soo baxnay markaa dalaaqii baabu rajcati soo ceshigii haddana wacan cimraan bin xusein radi allahu canhuma anahu suila waxaa la weydiiyey can irajuli ninkii baa la weydiiyey yutalliqu furaaya uma yuraajicu haddana soo ceshanaya walaa yushidu aan markhaati gelinaynin faqaala wuxu uhi ashhid calaa alaaqiha markhaati geli furniinkeeda wa calaa rajcatiha iyo soo ceshigeedaba rawahu abu daawud hak rawaahu abu daawuud ah haakada mawquufan isagoo sida cimraan bin xusein ugu mawquufa wa sanaduhu saxiix wa can ibn cumar radi annahu lama dallaqa markuu furay imraatahu qaala nabiyu sala la ala sl wuxuu ku yihi licumara murhu falyuraajicihaa amar ha soo ceshadee mutafaqun qadiyada ku saabsan rajcada iyo dalaaqa labadaba dee rajcadii waa marka qofku gabadhii rajciye ay tahay ee baa-ine aanay ahayn horta taa waynu garanaynaa oo markii fursadii ay u laaban tahay haddaba markuu qofku gabadhii xaaskiisa furayo inuu cid ogeysiiyaa ma waajiba waa sunne waa mustaxab sida sida daliilku noo yahy waa maxay alishhaad fi اطalaaq wa fi الrajca anahu mustaxab waa mustaxab way wanaagsan tahay suuli cimran bin xusein haddii xitaa marka ay dhacdo inuu soo ceshaday isagoon markhaati gelin wuu markhaati gelin karaa wuxuu odhan karaa war soo ceshaday saa ula socda isagoo weli soo ceshan baana sunnahay ta inu ado waan soo ceshanayaa saa ula socda aba gabadhaa waa furaya ama dalqadaasaan fure la socda <clears throat> rajcadu xataa waxay noqon kartaa ficil oo maalan say culimo badan u badan yihiin badan oo kamid ay sheegeen waxaa weyaan hadduu isagoo de ay xilligii rajcada ku jirto oo u galmoodo inay saa ugu soo noqonayso walow hadal ahaan bay odhanin waan soo ceshada waayo waa sawjadiisi hadduu dhinto way dhexraysaa intaa ay cadadbaxayso iskama xijaabayso eh, haddaanay baa-inadii ahayn waxa weeyaan biilkii way ku leedahay gurigii laga saari maayo waxyaalahaasoo dhami de waa waajibaadka ay leedahay wallahu aclam waxkum ila tawfiq wasalam alaykum